bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wacalaa aali muxamed rabi ishrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaanii yafqahuhu qowlii qaala almualifu raximah llah baabu lmafcuuli macahu waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii mutamimat alajruumiya gaar ahaan juskii dambe ayaynu ku guda jirnay weliba gaar ahaan mafaaciisha marka waxa aynu tilmaannay mafaaciishu in ay yihiin shan shantii waxaynu soo qaadannay afar ka mid a markaa mafaaciisha kii ugu dambeeyey ayaynu caawa insha allahu tacaala qaadan doonaa waxaana loo yaqaanaa mafcuulu macahu ayaa loo yaqaanaa waana annawc alkhamis min almansuubaat waa kii shanaad ee ka mid ahaa mansuubaat alasmaa wa huwa khaatimatu lmafaaciil alkhamsa shanta mafaaciilna isaga ayaa ugu dambeeya culimmadu waxa ay tilmaamaan sababta ay ugu dambaysiiyeen waa laba arrimood bay yidhahdeen axaduhumaa anahum ikhtalafuu fiihi hal huwa qiyaasiyun aw samaaciyun wasaxiixu annahu qiyaasiyun arrinta koowaad waxa ay isku khilaafeen oy isku maan weydaarteen ma qiyaasiba mise waa samaaci sida saxiixa ihina waa inuu qiyaasi yahay arinta labaad ana alcaamila laa yasilu ilayhi ilaa biwaasitati xarfin malfuudin bihi wahuwa alwaawu bikhilaafi saa'iri lmafcuulaat arinta labaad caamilka isaga ku camal falayaa ima gaadho ilaa inuu udhexeeyo xaraf lagu hadlay mooyaane kaasina waa wawda ayay yidhaahdeen laakiin mafaaciisha kale sidaasi waa ay khilaafsan yihiin sidaa aawadeed buuna ugu dambaysiiyey wuxuu yidhi sheekhu haadaakani baabulmafcuuli macahu mafcuul macahuga baabkiisii weeyi wa huwa mafcuulu macahugu alsmu ismi weeyi ismigaasoo almansuubu la nasbiyo alladii ismigaasoo yudkaru la sheegayo ay huwa ismiga bacda waagin wow dabadeed la sheegi wowdaasoo bimacnaa maca macno la maca a oo bimacnaa musaaxabo faa'iideyneysa libayaani man shaksi caddayntii ayaana loo sheegi manka oo ficila la sameeyey alficlu ficilka macahu manka la jirkiisa masbuuqan xaalu yahay ismigaasi mid lagala horeeyo oo lagala horumaray bi bijumlatin jumlo lagala horumaray jumlada oo fiihaa ay fi ljumlati jumlada dhexdeeda uu ku sugan yahay ficlon ficil uu ku sugan yahay aw fiihaa ay fi ljumla ama jumlada dhexdeeda uu ku sugan yahay ismun ismi ismiga oo fiihi ay fi lismi ismiga dhexdiisa ay uu ku sugan yahay macna alficli ficil macnihi aw xuruufuhu aw xuruufulficli ama ficil xuruuftii wadalika tusaale naxwu jaaa waxa yimid iyo wixii lamid a ah weeye alamiiru madaxweynihii ayaa yimiday waljaysho wa macaaljayshi ciidanka la jirkiisa wastawaa waxaa koru noqday almaau biyihii ayaa kor noqday waalkhashabata wa macaalkhashabati qori miqyaaska macooga wa ana anigu saa'irun mid sadcaalaya oo soconaya ayaan ahay waniila wa maca niili niil miciisa sidaa aynu tilmaanay waa mafaaciisha kii ugu dambeeyey oo sheekhu raxima allahu tacaala mafaaciisha uu ku khatimaayo sababta ugu dambaysiiyeyna waa innagaa ka dhawaajinay oo waa labadaas cillo ayay culimadu u tilmaamaan tacriifkiisa sheekhu waxa uu ku tilmaamay inuu ismi yahay mar haddaynu ismi nidhi waa ismi sariixe falaa yakunu ficlan walaa jumlatan wala sman tawiilan ah, saddexdaa midna noqon maayo mar haddaynu nidhi waa ismi sariixa waxaa daaqada ka baxay ficil ma noqdo mafcuulu macahu jumlana ma noqoto mafcuulu macahu ismi lagu awilayaana noqon maayo waa ismi sariixa markaa waxaa baxaya laa ta'kul isamaka wa tashraba alabana soo maynaan soo qaadan tashraba markaynu nasbino watashraba labana aynu nidhaano sirtu washamsu aalicatun iyadna way baxaysaa wowdu bimacnaa maca ha noqota ee tusaalaha hore waxa ay gashay ficil ya watashraba ficil bay gashay soo ma maxaynan u baahnayn ismi baynu sheekh u baahanahay de sawma tusaalaha labaadna maxay gashay ya washamsu aalicatun dee jumlay gashay ma jumlaynu u ismi baynu u baahnayn soo ma sidaa aawadeed labadaasiba mafcuul macahe sida saxiixaa noqon maayaan marka shardiga koowaad waa inuu ismi yahay weliba sariixa ficil iyo waxay naga baxay jumlo kaasoo wuxuu ku yidhi almansuubu weliba shardi labaad buu kuu raaciya soo ma waa inuu mansuub yahay waxaa lagu nasbinayaana waa maxay waa waxa ka horeeya oo ah ficil ama ow maa fiihi macnaahu wa xuruufuhu wax qaba macnalficil iyo xuruuftii ficilku ulahaa laakiin sida saxiixa ah oo culimmada qaarkood waxay leeyihin waxa lagu nasbinaya wowdan lafteeda sida saxiixa laakiin waa in la yidhaahdo waxaa nasbinayaa wa caamilkaasi ka horreeya wey marka waxay nagaga baxaya qaydkaasi mansuubka ana dee marfuuc iyo majruurkii baa inaga baxaya marfuuc iyo majruur sheekhow iyaguna ma noqdaan maxay mafcuulu macahu ma noqdaan ee mafcuulu macahu ismiga noqdaa waa maxay waa mansuuba saxiix walala waa basiid bay la tahay alladii yudkaru bada waawin kaasoo la sheego wow dabadeed kharaja bihi baqiyat lmafaaciil mafaaciishii kale oo dhan hee daaqaday ka baxeen wuu saaraya dee sooma wuu saaraya ka soco markaa sheekhu wuxuu yidhi wahuwa mafcuulu macahu alismu ismi weeyi ismigaasoo almansuubu la nasbinaayo alladii ismigaasoo yudkaru la sheegayo bacda waagin wow dabadeed wowdaasoo bimacnaa maca mana eh, bimacnaa maa maca macnaheeda ah oo bimacnaa musaaxabo faa'iideynaysa de libayaani man shaksi caddayntii baana loo sheegi manka oo ficila la sameeyey alficlu falka meesha yaalla macaw isaga la jirkiisa ficilkan markii aad samaynaysay ciddii aad ku samaysay aad ku garab samaysay ee kula joogtay ayaa lagu caddaynaya masbuuqan xaal uu yahay ismigaasi mid lagala horu maray jumlatin jumlo ayaa laga horraysiiyey oo ka horraysa jumlada oo oh, fiihaa ay fi ljumlati jumlada dhexdeeda uu ku sugan yahay ficlun ficil fiihaada waa maxay waa khabar soo taqadumay de ficluna waa mubtadi o muahara aw smun ficlu intay ku cadfantahe mubtadi baa go-an aw fiihaa ay fi ljumlati jumlada dhexdeeda uu ku sugan yahay ismun ismi uu ku sugan yahay ismigaasoo fiihi ay fi lismi ismiga dhexdiisa uu ku sugan yahay isna waa khabar soo taqadumay soo ma macnal ficle ficil macnihi wa xuruufuhu ay wa xuruufulficli iyo ficilka xuruuftiisii intaan ma isla fahni waxoogaa laqmada soo maynaan fahmi ya ismi ismi masbuuqan xaalu yahay ismigaas ismiyaynu ka xaalayna soo ma bijumlatin jumlo mid lagala horu maray halkaynu ku tacalujinay masbuuq jumlada oo fiiha ay fi ljumla jumlada dhexdeeda uu ku sugan yahay waa khabar soo taqadumay ficlun baa mubtadiyo maakhara ow ismuna ficlun taynu ku cadfana fiihina waa khabar soo taqadumay macna alficlina macna alficli ficil macnihi fiihi ay fi ismi ismiga dhexdiisa uu ku sugan yahay wa xuruufi ay wa xuruufulficli iyo ficil xuruufdi waa isla fahmi karnaa bel taa intaa soo ma tusaalihi buu kuu sheego wuxuu ku yidhi jaaa alamiiru waaljaysha jaa waa ficil alamiiruna waa faacil intaa waan isla garanay wawda waawlmaciyaa la dhahdaa aljaishana waa mafcuul macowga laftiisa wey yaa wehelinayey wawda waxaa ka dambeeya lagu caddaynaya wixii wehelinayay oo ah aljaysha cidda sadcaalka iyo socodka kula dirtayay ahayd de aljaysha ciidanka ayaa wehelinayay waa mafcuul macawgii wey istawa almaau walkhashabatana waa la icraab istawa waa ficilkii maadi ramaa bay lamid tahay xagga icraab ahaana waa lagu qadaraya de intaa waan soo baranayna almaauna waa faacil wawda waa maciya la dhadaa alkhashabatana waa mafcuul macawgen u socono misle fahna culimo ana waa damiir munfasila waana mubtade saairuna ya waa khabarkii de haddee mubtade sheegtay khabar baa lagama maarmaana sooma waniila wowda waamaciya la dhahdaa niilku waa maxay waa mafcuul macweyn u socona weeyi so intaasi basiid ma waa basiid markaa mafcuulu macowga waxaa shardi u ah inuu ka horeeyo caamil ku camal fala nasbaha ama waa ficil sida jaaa alamiiru waaljaysha iminka maxaa ka hormaray ficil ficilkaasi waa kee waa ficilka jaa ficilka jaa wey markaa jaish waa ismi waana sariix waana mansuubun bilficli de ficilkaa jaa ayaa lagu nasbiyey tusaalaha labaadna waa la mid istawa almaau wlkhashabata wlkhashabata alkhashabatadan waa ismi sariixa waana mansuub maxaa lagu nasbiyey ficilka istawa caamil baa ka hor maray caamilkaasi waa maxay ya ila wuxuu ku yidhi masbuuqan bijumlatin fiiha ficlun buu ku yidhi soo ma cun mamnuun ficil ka horaynin labada tusaaleba tusaalaha hore jaa ka horaysa jaa maa diidantin inay ficil tahay maya tusaalaha labaadna waa istawa istawana mayna ficil ahayn markaa labadaa tusaale caamilka ka horeeya ee ku camal falay waa inaad fahmi kartaan waa halkii uu kulahaa fiihaa ficlun halkii uu kulahaa wey ficil baa ka horeeya tusaalaha saddexaad sheekhu ka dhawaajiyey wa ana saairun waniila so ilama socotaan wa ana saairun waniila waa halkii uu ku lahaa aw ismu fiihi macna lficli waxuruufu halkii uu kulahaa weyana fahma eeg waniila waa la nasbiyey caamilka ka horeeya waayo muxuu yahay ficil ma hayne saaib ma ficil ba may haddaba maxay aa ficil halku yaala sheekho waxaan u baahannahay waa inuu ka horeeyo ficil ficilun haddun taagnaanine wax macnal ficli ah ficil macnihii wax ah xuruuftii ficilkuna ay ku jirto maynu haynaa marka waynu haynaa ha saair baynu haynaa sair waa faacil waa ismu faacil waxaa ku jira macnihii ficilkuu lahaa oo ah asiiru asiiru dhansan yahay ana anigu saa'irun mid soconaya ayaan ahay soo ficilkiisina waa maxay asir waan soconaya mayna isku macnaayn xuruuftiisina way ku jirtaayo asiiru waa sin iyo yo iyo ra ku jirta saairna mayna ku jirin way ku jirtaa soo ma sidaa aawadeed waxaa ka horeeya aw ismu fiihi macna lficli wa xuruufu halkii u qulahaa waa inaad fahamtid saa waa inaad u fahamtid ka halkaa markaa waxaynu kaga baxnay mafcuul mafcuulmacowga tacriifkiisa waa ismi waana mansuub waxaana la sheegaa wow dabadeed wowdaasi oo bimacnaa maca ah, wowdaasi oo bimacnaa maca ah. shardiga loo sii dhigayaana waxa uu yahay waa in lagala horeeyo jumlo jumladaasina waa inuu ku jiro ficil haddii ficil aanu ku jirinna waa inuu ku jiro ismi wata macnihii ficilkuu lahaa iyo xuruuftii ficilkuu lahaa mayna basidayn saddexdaa tusaale hadda waynu kala haynaa labada tusaale ee hore jaa alamiiru wljaysha istawa almaau walkhashabata ficil baa ka horeeya tusaalaha dambena waxa ka horeeya halkii ina lahaa ismi qaba macna alficli wa xuruufi ayaa ayaa waxa weeyaan ka horeeya intaa un ifaanay la tahay sooma ka soco kullu rajulin wadaycatuhu ka warama nin kasta iyo camalkiisu waa maqruunaan waa laba la xidhiidhiye qof kasta iyo dee waxa uu yaqaana waa laba shay oo xidhiidsan may ka hadhaysaa ya may wy qofka gacanta farsamada yaqaana dee waa waxuu ku takasuso wax ka harhaya maa ma kullu rajulin wa daycatuhu bay kullu rajulin wa daycatu maqrunaani waa laba xidhiidhsan wey lama kala reebi karo ma nasbin karnaayo ma odhan karnaa kullu rajulin wa daycatah mafcuul macahu ma ah, ka dhigi karnaa ya ya limaada limaada sababta aynu mafcuul macahu uga dhigi weyna maxay ta waxaynu uga dhigi weyn waanad fahmi kartaan de ku dabaqa halkan tacriifka sheekh ficil kama horeeyo kullu rajul ma ficil ba ficil ma waa ism wax macnalficli wa xuruufu qaba mu ka horeeya may de iska ilaaliya oo aynu kuu godlaato kullu rajulin wadayacatuhu dhe ya haadaa laka waa abiinka ka waran ya ya ma la odhan karaa laka wa abaaka wa abaaka saa maynu karna limaada ya ficil kama horeeyo laakin wax macnalficil kama horeeyo waayo hada da hadaasi sawta unabihu la macnaa unabihu dadaasina sawta ushiiru la macnaa ha la macna ahaatee xuruftiis may taalla meesha waana saa ufahmi kartid xuruftiis may taalla ushiiru xurufteed meesha may taalla ya xuruf shabahaysa oo u eg la markaa tusaalayaasho dhan waa inad tacriifkin ba dib ugu noqonaysa tacriifka haddaad fahamtid wixii ishkaale kugu soo aror waad ka jawaabi kartaa marka ka soco wqad yajibu nasbu cala lmafcuuliyati naxwu lmithaalayn اlakhiirayn wuxuu yihi sheekhu waqad yajibu inta hore laqmadan ku celino wahwa mafcuulu macahu waa ismi ismi weeyi ismigaasoo almansuubu la nasbinaayo alladii ismigaasoo yudkaru la sheegayo bacda waagin wow dabadeed wowdaasoo bimacnaa macno macnaheeda ah oo musaaxabo faa'idaynaysa libayaani man shaksi caddayntii baana loo sheegaya manka oo ficila la sameeyey alficlu ficilka macahu manka la jirkiisa masbuuqan xaalu yahay ismigaasi mid lagala horumaray bijumlatin jumlo lagala horumaray jumlada oo fiiha ay filjumlati jumlada dhexdeeda uu ku sugnaaday ficlun ficil aw fiiha ay filjumlati jumlada dhexdeeda uu ku sugnaaday ismun ismi ismiga oo fiihi ay fi ismi ismiga dhexdiisa ku sugnaaday macna lficli ficil macnihi wa xuruufu ay waxuruufulficli iyo ficil xuruufti wadalika tusaale naxu jaa waxaa yimiday alamiiru amiirkii ayaa yimiday waljeysha wa maca aljeyshi ciidankala jirkiisa wastawaa waxaa kor u noqday almaa bihi ayaa ka noqday walkhashabata wa maca alkhashabati qormi qiyaaska macooda waana anigu saa'irun mid soconaya ayaan ahay waniila wa maca niili webigala jirkiisa intaa tacriifkiisi waan ku fahnay soo ma iyo tusaalayaasha iyo tacriifka saynu ugu dabaqi karno intaba waan fahnay la tahay ka soco waqad yajibu inuu waajibo ayaa la arkaa annasbu nasbuhu inuu waajibo ayaa la arkaa cala almafcuuliyati mafcuuliyo lagu nasbiyo wadalika tusaale naxwulmithaalayni labada tusaale oo kale weeyi mithaalayinka alakhiirayni ee dambe labada tusaale ee dambe iyo wixii lamid a weeye laba tusaale dambe maad garanaysaa saddex tusaala meesha ku sheegeen sheekh u fiirsada waa ina niyo soo jeedisaan waa istawa ana saairun waniila waa inaad saa ula socotaan waqad yajibu inuu waajibo ayaa la arkaa annasbu nasbuhu in waajibo ayaa la arkaa cala almafcuuliyati mafcuulnimo lagu nasbiyo wadalika tusaale naxwulmithaalayn waa labada tusaale oo kale mithaalaynka alakhiirayni dambe waa labada tusaale ee dambe de ka hore iskagaga imo iyo wanaxwu laa tanha can ilqabiixi wa ityaanahu iyo wixii lamid awey ah wuu kuusii saddexeeye soo ma aragtan laa tanha ha reebin can ilqabiixi xumaan ha wa ityaanahu maca ityaanihi adiga oo la imanaya adigoo adigii samaynayo oo la imanaya oo laaqanaya dee adigii hareebin waa ceebe sooma horta adigu he ka hadho ka joogto kadibna reeb iyo wamaata zaydun zayd baa dhintay weeyi wa tuluuca shamsi wa maca tuluuci shamsi qoraxda soo bixitaankeega la jirkeeda ayuu dhintay iyo wa qawlihi tacaala wa naxwu qawlihi allah subxaanahu wa tacaala qowlkiisa oo kale weeyi tacaala allah sarreeye uu yidhi fa ajmicuu ah, faajmucuu kulmiya oo ururiya faajmucuu go'aamiya amrakum amarkiina go'aamiya wa shurakaa'akum wa maca shurakaa'ikum shurakadiina la jirkooda wixii arrin ad iyo taladiina iyo arrintiina go'aamiya oo dhammaystira muxuu ku yidhi sheekh wuxuu ku yidhi nasbihii inuu waajib noqdo ayaa la arkaa maxaana lagu nasbinayaa mafcuulnimo lagu nasbiyo waa labada tusaale ee hore iyo sade iyo saddexdan tusaale oo ka daba keenay tusaalaha hore waa istawa almaau waalkhashabata nasbahaasi waa waajib sababta waajibka unoqonaya waa maxay sababta waajibka unoqonaya waxa ka dhalanaya fasaad almacnaa baa ka dhalanaya haddaynu nidhaahno ha lagu cadfo haddaynu nidhaahno waxaa ka dhalanaya maxay fasaad lmacna macnihi baa fasaadaya oo waa maxay istawa waxa kor noqday almaau biyihii baa kor noqday ku cadaf waalkhashabatu qori miqyaaskina wuu soo kor noqday waxana waa loox meel ku yaalla weeye oo qiyaas loogu talagalay kutusi lagu garto biyuhu marka ay ziyaadaan iyo marka ay nuqsaamaan ya ee maaha wax kor soo noqonayo wax hoos noqonayo ma waa wax meel taagan oo lagu garanayo biyaha yaraanshahooga iyo badnaanshahooga markaa fasaad almacnaa baa ka dhalanaya oo ah qorigiina korbu usoo noqday ya qorigiina korbu usoo noqday oo ma ansaxaysa waa ka xagga hoose kaale laa yasixu tashriiku maa bacda alwaawi fi ma qablaha fi lxukmi wowda waxa ka dambeeyo waxa ka horeeya xukunka inaynu la wadaajinay noqon mayso oo banaanaan mayso asixi mayso sababta oo ah istawa waxaynu ka laqmaynay irtafaca way soo kor noqdaan baynu sooma haddaynu nidhaahno qorigina wuu soo kor noqday de isagu muu soo kor noqday isagu muu soo kor noqday saxiix walala ee waxa soo kor noqday waa maxay biyaha soo kor noqdo soo gaadhay khashabadana waa ka xag hoose kaaga tacriifiya ku yidhi waxaa looga jeeda miqyaasun yucrafu bihi qadru irtifaaci ilmaai waqta ziyaadati waa miqyaas iyo qiyaas lagu garto biyuhu marka ah, biyaha kor noqoshadooda waktiga ay soo kordhaan ay soo ziyaadaan wax lagu gartay iyo calaamad lagu garanayo ee emaa wax soo soconaya hadda masla fahnay marka maxaa ka dhalanaya fasaad almacna ayaa ka dhalanaya oo adigu umaad jeedin dee qorigina biyaha wuu la soo kor noqday umaad jeedin ee maxaad u jeeday biyihiibaa soo kor noqday qori miqyaaska macoodiyana soo kor noqday inay soo gaadheen baad adigu ujeeda haddaad ku cadabtidna waxaa ka dhalanaya inuu qorigina soo kor noqday maxaana ka dhashay fasaad almacna baa ka dhashay hadda masla fahnay kaas waa sidaa shaalkiisu saasaad kaga jawaabi ila labada tusaale uu kuu sheega sheekh wuxuu ku yidhi labada tusaale ee hore istawa almaau walkhashabatu waa raaji waxa waajib ah in mafcuulnimo lagu nasbiyo ayaa waajib ah limaada fasaadu lmacnaa baa ka dhalanaya haddaynu ku cadafno walkhashabatu aynu nidhaahno waxaa ka dhalanaya fasaad lmacnaa tusaalaha labaad ana saa'irun waniila ana saa'irun waniila waa waajib isna waa waajib waa waajib isna ma odhan kartid ana anigu saa'irun mid soconaya ayaan ahay waniila bal saa'ir ku cadaf ya wanniil webiguna wuu soconaya ya ka ya waa socda ma webiga mise biyaha soconay ya markaa eeg niilkiina wuu soconaya oo webigii laftiisii wayaan de saxiix wala la markaa eeg webiga miciisa ayaan soconayaa bay ahayd ee lagama fahmayo liana niila eeg laa yushaariku lmutakalima fi sayri niilka iyo webigu lama wadaagsanyo qofka mutakalimkae ana kulaa sayrka iyo socodka si ay u asaxdo in lagu kor oo la idhaahdo ana saa'irun waniilu saxiix walala ee waa maxay qofkan ayaa isagu soconaya muxuuna soconaya maca niil buu soconaya webiga la jirkiisa marka taana iyadnaha fasaad almacnaa baa ka dhalanaysa labada tusaale labaduba waa sida tusaalaha kale laa tanha ha reebin can ilqabiixi ha wa ityaanahu wa maca ityaanihi la imaanshihiisa maciisa haddaynu nidhaahno ka waran eega wa ityaanahu inaynu mafcuulnimo ku nasbino saasaa ayaa waajiba iyadana laakiin haddaynu nasbino maay noqon haddaynu ku cadafno laa tanha laad waa naahiyo waynu garanana tanha waa maxay waa ficil mudaari majzuumu bilah annahya wa calaamatu jasmihi xadfu xarfi lcilla wahiya alif walfatxatu qablaha daalatun calayha soo ma can ilqabixi waa jaariya majruur can ilqabiixi bal waytyaani ku cadaf laa tanhaha reebin can ilqabiixi qabiixa iyo xumaanta ha reebin wa ityaanihi in lala yimaadana ha ya xumaanta in lala yimaadana ha reebin meeshu dalmaana ka dhala ya taana loolama jeedin de ee macnuu waa maxay laa tanha ha reebin can ilqabiixi qabiixa ha wa ityaanahu wa maca ityaanihi la imaanshihiisa miciisa adigoo adigii la imanaya ha bayd halkan wuxuu ka soo qaadanaya baydkii waxa weeyaan la jiray abu aswad adduali bayd u ayaa sheekhu kasoo qaatay biirkii loodhan jiray laa tanha can khuluqin wata'tiya milahu caarun calayka idaa facalta cadiimu waana qasiido wuxuu kamid yahay baxrulkaamila wuxuuna ka bilaabmi jiray xasadulfataa id lam yanaaluu sacyahu falqawmu acdaa'un lahu wakhusuumu kabaraa'iri lxasnaa'a qulna liwajhiha xasadan wabuqdan inahu ladamiimu ibda' binafsika fanhaha can gayiha faida intahat canhu faanta xakiimu فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم wuxuu yidhi xasadu waxay xaasideen bu yidhi alfata wiilkii dhalinyarka ahaa ayay xaasideen buu yidhi id wakti bay xaasideen lam yanaalu ayna gaadhin sacyahu sacyigiisa iyo waxa uu qabanayo iyo sida uu yahay markay gaadhi kari waayeen ayay xaasideen bu yidhi wiilkii wuxuu doonaba ha noqdo waxa uu qabanaya waayo falqowmu qoomku acdaa-un cadow ayay u yihiin lahu ruuxaasi fataha ah ee ay gaadhi waayeen wixii uu samaynayey wa khusuumu kuwo la doodani u yihiin marka acdaa iyo khusum waa mid ka daraa'iri lxasna sida gabadha quruxda badan le kuwa lala qabo oo kale waa kuwa minxumtale waa gabadha lala qabo dumarka kale ka daraa'iri lxasna gabadha quruxda badan le kuwa lala qabo oo kale kuwaasoo qulna yidhi liwajhihaa gabadhi quruxda badnayd wejigeega ku yidhi xasadan xasad aawadeed wa buqdan iyo cadho aawadeed inahu wejigani la damiimin waa mid foolxun gabadh qurux badan buu qabo dhowr kalu ka daba keenay laba kale ama saddex kale gabadhaa horeana ka qurux badan kadibna maxay yidhaahdeen wejigaasi hore uu foolxun yahay yidhahdeen xaasidnimo iyo buqdi aawadeed bayna u yidhahdeen ibda buu ka bilow binafsika naftaada ka bilow oo fanhaha ka reeb can hayiha baadideeda iyo xumaanta naftu ay ku jirto horta ka reebo ka dhexbax faida ntahat haddii ay ka reebtoonaato canhu hayigaa fa anta xakiimu adigu nin xakiima ah ayaa tahay budi marka fa hunaaka markaa wakhtina waa loo isticmaali karaa fa hunaaka markaa yusmacu waa la maqli maa taquulu waxa aad leedahay wa yushtafaa waa lagu caafimaadi bilqowli hadal oo minka xaggaaga ka ahaaday wa yanfacu tacliimu buu yidhi wax dhigistuna markaasay tanha ha reebin waka can khuluqin khuluq iyo akhlaaq iyo dhaqan ha reebin wa tatiya milahu wa tatiya wamaca an taatiya milahu isagii oo kale adiga oo la imanaya caarun ay dalika kaasi caarun waa ceeb caarka oo caleyka adiga dushaada caarkaasoo cadiimun weyn idaa facalta markaad sidaasi samaysid marka maxaanu shaahidkeenu uga soconnahay waa laa tanha can ilqabiixi weytiyaano halkaasi ayaa uu ka soo qaadanaya waa yahay halkaa maxaynu haynaa marka tan kalena aan raacino wamaata zaydun zayd baa dhintay wa uluuca shamsi wa maca uluuci shamsi qoraxda soo bixitaankeyga la jirkaagu dhintay zayd ku cadaf uluuca maata zaydun zayd baa dhintay wa uluucu shamsi cadeed soo bixina wuu dhintay ya sax ma ya <laughs> masaxda culimo laa yaquumu bihi lmowt uluucu shamsi mowt muu ku quma la soo ma marka maxaa waajiba inuu mafcuulnimo ku nasbina ayaa waajib noqonaysa inaynu ku cadafnaa banaanaan mise marka waajibku laba xagga hore ku sheegay labada nuga amsa afar aayadana wuu inoo tusaaliyey iyo wa qawlihi tacaala allah subxaanahu wa tacaala qowlkiisa faajmicuu amrakum wa shurakaa'akum macno luqawi ayaa halku jiro aad aad u xeel dheer faajmicuu ururiya amrakum amarkiina ururiya wa shurakaa'akum wa maca shurakaa'ikum kuwii shurakada ahaa aad ilaahay la wadaajiseen macooga iyo la jirkooda weliba eeg maca shurakaa'ikum haddaynu nasbino maa shurakaaikum binasbi eeg wa shurakaa'akum saxiix markaa waxa waajib noqonaya inaynu nidhaahno wa shurakaa'akum inaynu nidhaahno inaynu nidhaahno ayaa waajib noqonaysa sababta oo ah lafdiga ajmaca eeg lafdiga ajmaca oo hamzo wadataa kuma tacaluqdo waxyaalaha waxay ku tacaluqdaa waxyaalaha macaaniga bimacnaa waxay u gudubtaa waxyaalaha macaanigaa ee uma gudubto waxyaalaha dawaatigaa ee daatada leh oo waxaad odhan kartaa ajmactu waxaan ururiyey ra'yi ra'yigaygii baan ururiya ad odhan kartaa ra'yigu daato male laakiin waa macno dee sooma waa macno odhan maysid ajmactu shurakaai shurakadaydii baan ururiyey ma odhan kartid limaada shurakadu dee qoriyiyo waxay ka qorqoreen baa hado daataynayihin sooma waa la arki karaa de yaga oo la taaban karaya daata ilayhin sooma haddaba wowda haddaynu caatifo ka dhigno eeg u fiirsada wowda haddaynu caatifo ka dhigno oynu wa shurakaa'akum ku jirta caatifo ka dhigno waxaa ka dhalanaysa ajmaca inaynu u isticmaalnay daato daato inaynu u isticmaalnay taqdiirkiina muxuu noqonayaa fa ajmicuu amrakum wa ajmicuu shurakaa'akum hadda masle ya macaani un baana loogu isticmaalaayo daato daata looguma isticmaalo macnahaas weli nimu dhaadhicine laakiin waxaa ka soo horjeeda jamac jamac jamac iyadu way kasoo horjeedaa oo hamsatulqadci aan wadan jamac oo aan hamsatulqadci wadan shay macnaana way u talowdaa shay daataana way u talowdaa waxaad odhan kartaa jamactu amri jamactu shurakaai waxaa u daliila fa jamaca kaydahu uma ata fa jamaca wuxuu ururiyu go-aamiyey kaydahu shirqoolkiisi iyo dhegarkiisii uma ata kaydkani waa maxay waa macnade soo ma aladi jamaca maalan wacadadah jamaca mahamsay wadataa la maalan bay gudubtay maalku daata male yaasha uu leeyay mina u gudbin marka hadda u fiirsada halkan macno waxa ku jira baan idhi luqawi oo aad iyo aad u xeel dheer macnahana haddaynu soo ururino haddaynu nidhaahno wa shurakaa'akum wowda ku jirta caadifo aynu ka dhigno oo amrakum aynu ku cadafno ficilka ajmaca oo hamsatulqadci wataa uma gudbo shay daataah ee keliya wuxuu u gudbaa shay ma ismu macnum buu u gudbaa haddaynu nidhaahno aynu ku cadafnana waxa ka dhalan ajmaca oo aan daata u gudbi jirin in daata loo gudbiyo taasina suuragal maaha hadda ma isla fahnay amrakumna waxa weeyaan waa waa shay macno ah shurakaakumna waa shay daata ah kolkaa uma gudbayso laakiin jamca oo aan hamsatu qadci wadani macnana way u gudubtaa daatana way u gudubtaa intaama isla fahamso adayg baa ku jira ya sidaa aawadeed maxaa waajiba inaynu mafcuulnimo ku nasbino ayaa waajiba in lagu cadfaayo ma banaano macnaha nu socda waa kaas aadna ma fahni ma adkayla tahay kolkaan saa ugu celcelin ka soco halkaa maxaynu heenaa marka wujuubu nas in nasba eh, in la nasbiyaay in ay waajib tahay shan tusaaluna ka keena waqad yatarajaxu inuu raajix noqdo ayaa la arkaa annasbu nasbuhu inuu raajix noqdo ayaa la arkaa calalcadfi cadafkana uu ka raajix noqdo eeg maxaa raajix noqonaya nasbaha ayaa raajix noqonaya muxuuna ka raajix noqonaya cadafkiibuu ka raajix noqonaya wadalika tusaale naxwu qumtu waan istaagay wa zaydan wamaca zaydin zaydla jirkiisa waa yahay halkana la socda waxaynu haynaa wujuubu nasbi nasbihii oo waajiba waxaa kalaynu haynaa nasbihii oo raajixa nasbahoo raajixana wuxuu ku tusaaleeyey qumtu wazaydan qumtu wazaydan u fiirsada wazaydan inaynu mafcuulnimo ku nasbinaa ayaa raajixa sababtu waa maxay halkaynu ku cadfaynaa horta ya waxaynu ku cadfaynaa qumtu maxaa ku jira ta taas waa faacil soo maa faacilka ku cadfna ka waran qumtu wazaydun ya qumtu wazaydun idaa amkana alcadfu bidacfin weeyaan cadafka waa suuragal lakin dacfi baa ku jira dacfi baa ku jira oo waxaa ku jira amar sanaaciya ayaa jira oo naxwi loo diidayo sababta oo ah damiirka mutasilkaa ah ee damiiru rafcaha ah waxba laguma soo cadfo ilaa in damiir kale horta lagu adkeeyo mooyaane ya wa in calaa damiiri rafcin mutasil cadafta fafsil bidamiiri munfasil alifyaan ugu tegi doonaa wa in calaa damiiri rafcin mutasil cadafta fafsil bidamiiri munfasil buu odhan doona markaa damiirka damiiru mutakalimkaa damiirka damiiru rafcaha baan ee mutasilka ah in wax lagu cadfaayo ma banaano in wax lagu kala fasliyo mooyaane ama in damiir kale lagu soo adkeeyo mooyaane hadda masl in markaa imika halkan ma yaala de damir kale lagu soo adkeeyey markaa maxaa raajix ah ya inaynu nasbina ayaa raajix noqday sababtuna waa maxay waa ka jawaabi kartid sababtu waa maxay damirka marfuuca ah ee mutasilka ah, in wax lagu soo cadfaa ma banaano ilaa in damiir munfasila lagu adkeeyo mooye maynu isla fahne markaa maxaa banaan qumtu ana wa zaydun ka waran sax maynaan qumtu ana wa zaydun uskun anta wa zawjuka aljanna wa zawjuka halkaad ku cadfad hesha ya uskun mayna ficila marayn ya oo ficilkaa mar faacilkiisu ma banaan ku ooli jiri mina waajibulistitaarayn waa waajibulistitaar antada meesha taa la fahma waxaa la tawkiidinaya damiirka qarsoone lagu cadfay ismigan daahirka wa zawjuka waana saa u fahmi kartid markaa damiiru rafca mutasil ah waxba laguma cadfo ilaa eh, in lagu tawkiidiyo damiir munfasil ah mooyaane ama faasil kale la keeno mooyaane faasilka kalena tusaalayaal badan baa ayaa usoo aroore marar kale inu arki doonaa insha allah tusaale hadda ma fahamteen ya wa zaydun inaanu nidhaahnaa ma banaana sababtoo ah damiirka marfuuca ee mutasilka ah in wax lagu cadfaa ma banaano ilaa in lagu tawkiidiyo damiir munfasil ah mooyaane markaa haddaynu nidhaahno qumtu ana wa zaydun waa sax lakin hadda qumtu wazaydan banaanaan mayse waxa raajixa ah. maxaa raajixa ah? nasba ayaa raajia ah. ka socda waqad yatarajaxu inuu raajix noqdo ayaa la arkaa alcadfu cadafki inuu raajix noqdo ayaa la arkaa calayhi ay cala nasbi nasbi buu raajix ka noqonaya iminkana maxaa raajix noqonaya nasbaha raajix noqonaya muxuuna eh, cadafkaan ujeeda muxuuna raajix ka noqonaya nasbihi tusaale wadalika tusaale naxwu mithaali awali waa tusaalihii hore naxwu mithaali waa mithaalkii oo kale mithaalkii alawali hore mithaalki hore maad garanaysi waa halkay ja alamiiru ya wljaisha iyo wanaxwi jaa zaydun zayd baa yimiday wa camrun camarna waa yimiday falcadfu cadaf kaainan xaalada uu ahaaday fiihima ay fi lmithaaleyni labada tusaale iyo wa fiimaa kii dhexdiisa xaalada uu ahaaday ashbaha shabaahi huwa maagu huma labadan tusaale arjaxu cadafku isaga ayaa raajixa waayo wuu tacliiliye eg liannahu ay liana alcadfa cadafku alaslu isaga ayaa asal ah mayla socotaan iminka maxaa raajixa nasbi buu raaji ka yahay idaa amkana bilaa dacfin eeg waa marka ay suuragal noqoto wax dacfiina aanu ku jirin markaasuu raajix noqonaya sababta oo ah wowda waxa asal u ah inay caadifo noqoto wax dacfiyo hadda ku jiraana iminka ma jiro fasaadulmacnaa kama dhalanayo lafdigiina wax diidayaa ma jiro o dee tusaalahaan kale wa sidiisii oo kale ma jiro oo ma noqonayo sooma sida aawadeed maxaa raajix noqday cadaf baa raajix noqday oo ah wowda in asalkeeda hore lagu socodsiyo oo ah inay caadifo tahay de saxiix walala taasi ayaa u asal wqad yatarajaxu inuu raajix noqdo ayaa la arkaa alcadfu cadafku inuu raajix noqdo ayaa la arkaa calayhi ee cala nasbi nasbihi uu raajix ka noqdo wadalika tusaale naxwu lmithaali waa tusaalaha oo kale tusaalaha alaweliya hore iyo wanaxu iyo wanaxu qawlika odhahdaada iyo wix lamidaa tidhi jaa waxaa yimiday zaydun zayd ayaa yimiday wacamrun camrna waa yimiday wa camran waxaa ka raajixsan wa camrun inaad tirahdid jaa alamiiru wljaishu waa sax saas o dhan saasa raajixa bu kuleeyahy waayo wax dacfiyo jiro meesha imanaya ma jiro falcadfu cadaf buu ku yidhi sheekhu falcadfu cadaf kainan xaalad u ahaada cadafku fiihim ay fi lmithaaleyni labada tusaale labada tusaale mayla garanaysaa waa tusaalihii hore ee jaa alamiiru wljayshu iyo jaa zaydun wacamrun iyo wa fiima kii ashbaha shabaahi huwa maagu humaa labadan tusaale arjaxuu cadafku isaga ayaa raajixa limaada tacliili liannahu cadafku alaslu isaga ayaa asla asalkiisi ayaynu ku dureerinay maxaynu haynaa marka wujuubu nasbi iyo iyo cadafki iyo nasbiyo raajixa iyo cadafkiioo raajixa waxaa kaloo jira wujuub cadfi cadafkiyo isna waajiboobay oo caynoobay waa xilima waa ficilka markan cid keliya samaynayna laba ay sameeyaan laba qof markuu ficil ka wada dhaco tusaale ishtaraka zaydun wacamrun wacamran ma nasbin kartid limaada ficilkan ishtaraka qof keliya kama dhacbade ishtaraka waxa wadaagay zaydun zayd baa wadaagay wuxuu wadaagay ya ka dambana waa inaad godid waa waajibba waayo ficilkani waa maxay kama dhaco qof keliya taqaatala zaydun wacamrun ka hor taqaatala waxa isdagaalay zaydun zayd miya la ficilkani laba qofun bu ka dhaca taqatala zaydun wa camrun inaad ku cadafta waaba waajibna marka marka maxaynu haynaa cadafkii oo waajiba iyo isagii raajixa nasbihii oo waajiba iyo iyo isagoo raajixa iyadoo labaduba ay mamnuuc cadafna waa mamnuuc nasbana waa mamnuuc waxay ku tusaalayn jireen calaftuhaa tibnan wa maaan baaridan bay ku tusaalayn jireen calaftuhaa xoolihii waxaan quudiyey tibnan xamad kusoo ma garanaysaa wa maan iyo biyo oo baaridan qabow ya e, wa maan tan ma mafcuul macnimo aynu ku nasbinaa haddaynu mafcuul macnimo ku nasbina waxay noqonaysaa waan iskugu daray waan isku bajalay xamakudii iyo biyihii ya xamakudana gaar bay biyahana gaar sooma haddaad ku cadaftidna maxay noqonaysaa waan quudiyo noqonaysaa dee biyahana lama quudiyo biyaha ma la quuta waa la cabaaya markaa eeg cadafkiina noqon maayo oo suuragal noqon maayo nasb mxua ah, nasbiina suuragal noqon maayo ficil baynu usoo qadarana calaftuhaa tibnan wasaqaytuhaa maa an bay noqonaysa waxaan waraabiye biyana waan waraabiye noqonaysa waxaa kaloo lamida ah, idaa malghaniyaatu barazna yawma wazajajna alxawaajiba wlcuyuuna ida idaa malghaniyaatu hablihii quruxdooda ku kaaftamay bu i kolkay maalin soo banaan baxeen idaa barazna yawman oo wazajajna ay qorqoraan bu yidhi alxawaajiba sunayaasha walcuyuuna iyo indhaa indhaa ma la qora ya kuma cadfi kartid maciyana ma noqonaysa marka maxay noqonaysaa ficil kalea soo qadari oo waa ka xalna ay indha kuulaan alcuyuuna bay noqonaysaa marka maxaynu haynaa shan baynu isagoo nasbihii waajibay isagoo raajix noqday cadafkiiyo waajibay cadafkiiyo raajix noqday iyagoo labadoodiba mamnuuc noqdeen faslun wa ama almushabahu ka loo ekeysiye bilmafcuulu bihi mafcuulu bihi ka loo ekeysiye fa naxwu zaydun zayd xasanun mid wanaagsan yahay wey wajhahu wejigaysu mid wanaagsan yahay wey binasbi lwajhi binasbi lwajhi xaalada ku dheernaaday weji oo la nasbiyo wasayati ma dheera sheekh egina kitaabka wasayati una iman doona baabulxaali intan kan kaga baxayso maaragti wa ama almushabahu ka loo fanaxwu zaydun zayd xasanun mid u wanaagsan yahay weeyi wejah wejiga midka wanaagsan weeyi binasbi lweji xaalaba ku dheehnaaday weji oo la nasbiyo wasayati cadayntiisuna way noo iman doontaa meel ka ballaaran ayay noogu iman doontaa ismiga eeg zaydun waa mubtade xasan waa khabarkii waana sifa mushabaha xasan iska ilaali waa sifa mushabaha waxaana lagu shabahaya ismu faacil camalkii ficilkay qabanaysaa faacilkii way rafcinaysaa ismigaana way nasbinaysaa tashbiihan bilmafcuul b faacilkeyga waa damiir mustatiro waa jawaasan waa huwa zayd buuna unoqonaya wajahuna mansuubun cala tashbiih bimafcuul bihi baa la odhanaya haddaba sababta loogu nasbiyey mansuubun bimafcuul bihi sababta loo yidhi waa maxay ee mafcuul bihi aan loo odhan waxa weeyaan sifada mushabahada ah waxa laga soo qaataa ficil qaasira oo mafcuul aanu gudbin masle fahni sifada mushabahada ah waxa laga soo qaataa ficil qaasir waana ficilka xasuna eega xasan xasuna laga soo qaatay xasuna ayaa laga soo qaatay wuxuuna ahaa xasuna zaydun zayd baa wanaagsanaaday waana laazim ama waa kaasiro mafcuul umuu gudbin soo sifadana xaqeyga muxuu noqonaya markaa sifada xaqeyga muxuu noqonaya waxa ka dambaysa inay rafciso soo waxa ka dambaysa inay rafciso si asalkeega hore ay u raacdo laakiin markay dooneen mubaalaqo iyo ku xeel dheeraasho lagu xeel dheeraado zayd in lagu sifeeyo xusniga iyo wanaagga isnaadkii ayay leexiyeen wejiga ayayna ka leexiyeen damiirka mustatirkaa kuqarsoon sifada ku qarsoon bayna u leexiyeen si wax wanaagu u wada camimo markaasaa la yidhi zaydun xasanun ay huwa wajhahuna mafcuul waa la nasbiyey waxaana lagu nasbiyey tashbiihan bilmafcuul bi hadda mayla fahneen inta khulaasadiisu waa maxay sababta loo leeyahay almushabahu bilmafcuul bi waa maxay waa ismiga ka dambeeya sifada mushabahada sababta oo ah mafcuul bihi maahe waa tashbiih bimafcuul bihi mafcuul baa loo ekeysiinaya sababtuna waa maxay sifadan mushabahada ah waxa laga soo qaataa ficil qaasir ah oo aan mafcuul u gudbin dhe maadaama oyna mafcuul ficilkii laga soo qaatayba aan u gudbayn dee sifadana u gudbi maysa mafcuul maadaama ayna u gudbayn wixii ka dambeeyena uu mansuub noqday waa mafcuul bihi ha orane tashbiihan bilmafcuul bihi dhe aadamaina faande wallahu aclam subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ileyk